الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس مجلس المباركة تفتح فيه أبواب الرحمات وتتنزل علينا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده إلهي قل أحرطها نغدو مجلس بركة يسر الله نغدو فهمك يا حفظك يا فائديسك الله سبحانه وتعالى ينفر waxaan arkayaa wujuuhan waxa weeye nashaadsan oo xisado badan saakoo dhan wax lasoo dhiganayay haddana weli cilmiga u heelan u wax lulaysan iyo wax indhaca isku haya iyo wax foorotana maarka wa hadihi bidaaya ayiba waxyaabaha cilmiga lagu hela lagu xasiliyo waxaa kow ka ah alragba almujtacila inaad xiisa u hayso inaad danaynayso nashaad inaad u hayso markaasay maskaxduna furmaysaa cilmigiina la fayaamaysaa faaiidadii iyo taxsiilkiina badanaya insha allahu tacaala taa diyaar lama mustaidiin insha alla sheekh zakariyana wuxuu leey waktigii baa inagu cidhiiriya kitaabkuna waa inuu muddo kooban ku dhammaadaa aniguna sidii caadadu ahayd waxa weeye awal jalsa muqadimo dheer baa la yska galaa waa la isbartaa waxa weeye dadkan laftooda wax loo dhigayo de waa in la barta wey sooma ma waxaad la joogtaa dad maasha allah de waxaanaad sheegi doontaba hayaa dabeedna geerka waxbaad ku daraysa mise intii aad kusoo talagashay baad wan iyo tuubaad dib ugu celinaysa iyada lafteedu waa waa mid loo baahan yahay insha allahu tacaala maadada iyo fanku inuu idinku cusub yahay kolema cusba ninba intuu ka dhigtayba waxaasoo dhani saamayn bay leedahay insha allahu tacaala wa qabla dalik waa laga yaabaa shiikh waliba muqadimadiisa iyo isluubkiisa inuu iska leeyahay shiikh waliba alabulcilmiga inuu ka hadlay idinku guubaabiyey ama fankaas muqadimo uu sameeyey ama sidii asalku ahaa ballantu aan kitaabka la bilaabay soo ma bismi illahi la yidhahdo sidii qorsuuha uu wado marka maanta haddii aynu wax ka gaadhnana insha allahu tacala waa bilaabaynaa haddii kalena haddii la yidhaahdo maalin ku dhigana waa ku dhigaynaa waa lagu dhammayn karaa insha allahu tacaala haddii la yidhaahdo bil wadana bil waa la wadaya maa fi ishkaal la jiifyaalo bannaan weeyo labada dhinacba uu inoo aqbalaya berigii hore raggii culimmada ah si ay ardayga u tijaabiyaanoo iyo dadaalkiisa ulab waxbay samayn jireen aad markay ardadu soo fadhiisato sabtida ynu bilaabayno iyo koob iyo tobanka inoo ballana ardayda way imanaysa shiiku usoo geli maayo iyagoo fadhiyo shiikhii sugayo koob iyo tobankiiyo toban daqiiqo ayuu daaqadda ka eegaa siday u fadhiyaan iyo maasha allah koob iyo tobanka iyo labaatan koob iyo tobanka iyo konton salaada daba marka lagu adiibay de la yidhah wax ma soo socdaan ayaa halkaa ka baxay maalin labaadii bay soo fadhiistaan qaar baa isbuuc ku wadi jiray marku waa inaan looga soo dhaqaaqin saacaddii lagu imanayo ilaa ay quusanayaan iska tegayaan ayuu kitaabka u bilaabi jiray kitaabka u bilaabi jiray kuwo kale waxay samayn jireen maalinka koowaad wuxuu dul istaagaa bisinka iyo icraabkeeda ya allah ya alraxmaan ya alraxiim ayuu iska dul fadhiyaa dadkuna waxay iska jecliyeen kitaabku inuu bilaabmo dee la qabsadaan sharxabaa dadku kama helan ilama haystaan way dhagabarjoobayan sidii kii yidhi markuu ku dabakay sanadkii waxaan kuu fadhiisanayaa abi hurayra ama nabiga calayhi salaatu wasalaam carabta markaad ka soo dhammaato baynu isu dhahayn markaasuu soo toosa waayo macluumaadkan dusha laga sheegayee badan mar haddaanay hortiisa oolin wuxuu iska jecel yahay waxaa kooban eh, diyaarsan ee hortiisa yaalla dabeedna kitaabkii baa la sugayaa maanta waa bisig waa bisiga shik waanu haynaa ma bisigaynu saacad wadna maalinka labaad baa la imanaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo matniga bilowgiisa ilaahay mahadikeenu bisinna malaban filaya ya bisi waa ku yaalla muqadimo male alxamdu iyo male wax badan wasala allahu iyo wasalama iyo baaraka wax badan la dul istaaga male amdaladaan la dul istaagaya maalinka ku xiga saliga wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah alaal iyo alahli maxaa udhaxeeya iyo fulaan maxaa udhaxeeya luatan wasilaaxan wax badan baa la wadaya sidaa muqadimada marka isbuuc la wadaa dad badan ayaa ahaa oo yidha wallahi inaanu kala dhaqaaqay mar haddii muqadimadii labada sadarahay ay laba maalmood sii marayso dee kitaabkan wati dheer buu ubaahan yahy wakhti dheer buu u baahan yahy taasina way iska jirtaa dowladana kulle kutub badan baa kala dambaysa insha allahu tacaala lagu qaadan doonaa laakiin waxaa lagaa maarmaana laba muqadimo kooban insha allahu tacaala inaynu sii adkayno midi waxay tahay waxa weeye waxaad u soo fadhiisateen qiimihiisa iyo qaayihiisa in laydinku adkeeyo laydinku weynaysiin sababtu waa maxay ujeedada looga jeeda maaha cilmi cusub in lagu siinayo ujeedada looga jeeda ee lagugu soo celcelinaya waa in lagu xamaasgeliyo waxyaabahan ay xayaysiinta yidhaahdaan maxaa loo sameeyey shayga waxaa laga yaabaa inaad taqaano laakiin maalin walba mid aftaahna baa loo dhiibayaa qaabka lagu dhigaya shaygii aad taqaanaad dhaafdhaafaysa baad oranaysaa wallahi saa maad mooday waad iibsanaysa waad ku leexanaysa marbaqaad muuqaal iyo axbaa lagugu dhigay cilmiga iyo fadligiisa ilaah iyo rasuulkiisa ka hadlo xayaysiin badan uma baahna aayaad iyo axaadiis badan baynu haynaa oo intaa la dhegaysan laakiin culimmadu si ay dadka ugu sii baraarujiyaan ugu dhiirigeliyaan qarnigii labaad baa waxaa la bilaabay kutub ka hadlaysa cilmiga iyo qiimihiisa oo aayaadkii iyo axaadiistii maca asaaniidiha baa mualafaad laga alifay kitaab lcilm ibn abi khaytama iyo kutubta lamidka qarnigii saddexaad afraad saasay soo socotay wa ilaa yowmina haada mar laga hadlo mar la duubo mar waxa weeye kutub laga alifo nin waliba uu qaab u dhigayo waa mid socota wey wailaa an yaria allahu larda waman calayha baahideeda waa la qabaa xilli walbana wuxuu iska wataa cusaybkiisa oo kutubta hadda alabulcilmiga ka hadlaysa waxa khasaba inay ku soo daraan kayfiyat alistifaada min wasaa'il اtawasul اlijtimaaci wa kayfiyat alibticaad can salbiyaatiha hadda waa asaasi qofka aalibulcilmiga ah mobile buu sitaa in badan oo ka mida mobilkaas siduu cilmiga uga faa'iidaysan lahaa iyo siduu isaga ilaalin lahaa waktiga uu ka luminayo ama dayaca uu ku keenayo wixii lamida xilligaa keenay qarnu miyay ka hadlayay mobile bee ma jiro innaga lafteenna mobilka shalay shalay bilowday dhowr iyo sagaashankii wuu soo gaaray social media labadii kun iyo meelahaasu ah iyo wixii ka dambeeyey iyo xoggiisuuna soo gaadhay idan waa mawduuc mar walba yatajadad waxaa aad iyo aad u muhima si cilmiga loo xasiliyo walibana ilaahay mahaddi maanta tacliimtii nidaamiga ahaydna waa wadaan oo macaahiddii baad wadaan tacliim nidaamiya oo loo baahan yahay xalaqaad muddo soconaya kutub badan aad ku qaadanaysaanna dee waa haysaan labadaasoo isu tegay oo isku hal waktiya aad wadayso qofka ka aflixi waaya famataa yuflix laa jaamacad walaa boodhan dambe walaa jaanis dambe aad ku soo baxaysaa ma jirto haddii jaaniskani kaa lugo waa fursad aad iyo aad u qiimo badan inaad cilmi badan maalinkii iyo funuun kala duwan qaar masjidka ay yihiin qaar fasalka ay yihiin mid walba khayrkiisa iyo wanaaggiisuu wataa labadaba asku dhinac wado waxaan isleeya waa janis aada hesheenoo dad badani aanay helin qaar waa laga yaaba xalqada inay fadhiyaan laakiin tacliim nidaamiya oo sharciya inaanay helin xun baa ka dhigan marna waxaa laga yaabaa tacliim nidaamiya haysta laakiin xalaqaadkii masjidka iyo barakadeedii ayaa waxa weeye ka maqan laakiin labaduba haddaan isla heshano waa fursad weeye fursadda in laga faa'iideeyo iqtinaamu lfuras waa wax aad iyo aad u muhiima ah. anidhow arki doontaan la odhanayaa maxadkiina waa dhammaysay dowradii labada sano soo socotayna way dhammaatay markaasaa kii ka faa'iidaysanayayna de waxa weeye farxadi ka muuqanaysaa wuu dareensan yahay wuxuu xasiliyey kii macaljamaaca iska dhex socday dadka iska dhex guurayey laakiin aan aad ula jaanqaadin ama aan muraajacayn ama aan ka faa'iidaysanna uu ka nadaamoon doonaa xiina laa yanfacu nadam fursaddaa sideebaad uga faa'iidaynaysaa waxaad uga faaideynaysaa saynu hadda tilmaamaynay aliqbaal wاragba inaad iqbaal leedahay jadwalku waa buuxa waxaa la dhigaya muraajaco u baahanya in la dhegaysto maskax soo jeeda lagu dhegaysto u baahanya duruustu way iska soo dabadhacaysaa waxaa keliya kaa saaraya koob waa inaad nashaad hayso waxaanaad dhiganaysa qiimihiisa waa inaad garanayso yoolkaaga iyo hadafkaaga iyo halkaad u socotaa inuu ku muuqdo marka barnaamijtanay dhammaato halka aad doonaysa inaad gaadho waayo dee barnaamijkaabay ku jirtaa culimmada nidaaminaysa markay ka hadlayaan hadalkooday ku jirtaa soo ma haysaan dowladani markay dhammaato maxaa la doonaya arday noocaas inuu soo baxo soomaydaan maqan inaad oo sida culimmada dowladda wadda ay u sheegayaan adigana inay kuuga muuqato qofkaa la sheegaya inaan noqdo dowladdu markay dhammaato mustawaha inaan gaado waa inay adigana kuugu jirtaa laakiin haddii dee cid kale ay kuu hayso oo adigu aadan la noolayn ma meel baad gaadhaysa maantaba maamulka dowlada hadduu ku celcelinayo waxaanu doonaynaa qof noocaasi inuu soo baxo oo kii la doonaya baanu diyaar u ahayn ka war waxba ka soconay waxba ka socon maayo waxoodu waxay ku dhammaystirmayaan idinkuna inaad hadaf ka dhigataan oo aad tiigsataan waa muhim waxyaabaha taa lagu gaadhaya waxaa ka mid a ah xiisaha iyo xamaaskaas waxaa ka qayb qaadanaya inaad xilliyada qaar dhegaysataan fadliga alabalcilmi uu leeyahay kutubta ka hadlaya aad daalacataan culimada iyo qiimahooda iyo fadligooda aad daawataan dadka ahlulcilmiga aad durustooda aad dhegaysataan waxa weeye waxyaabaha la midkaa siyar alaclaam alculamaa alrabbaaniyiin iyo saameyntooda iyo qiimahooda waxyaabahaas qofku inuu la noolaado ilaa de uu ka jeclaysta sidoodoo kale inuu noqdo sidoodoo kalena wuxuu ku noqonayaa dadaalkooda inuu la yimaado waa muhim inay jadwalkaada iyo waktigaaga qayb ka mid ah ay tahay qadiyadda labaad raqbadaa marka laga yimaado waxa weeye niyadda in la wanaajiyo oo niyadu ay noqoto waxa weeye liwajhi illaahi caza wajal ikhlaas dad baan la tartamaya meel baan doonayaa inaan gaadho waxaan doonayaa inaan adduunye ku helo waxaan doonayaa magac inaan ku helo magacuu iska imanay tilka caajilu bushra almumin nabigaasii sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin ujeeddadaada waa inay tahay allaha wadaara alaakhira qabla kulli shay ilahay inaad ugala jeedo addaar alaakhira inaad ku badbaadto maanta qofka aan cilmiga lahayn waa aragteenoo waa dalqaani imaa inuu dee saaqid yahay ilaahay ka fogaaday oo wuxuu sameeyaba xalaal iyo xaaraan aan u kala eegay oo dee hoogiyaba adduunya aakhirada uu sugay iyo imaa inuu yahay qof qalbigiisu nool yahay haddii qalbigiisu nool yahay oo alla kacabsi uu ku jiro wuxuu danaynayaa wuxuu samaynayaa inuu kala ogaado masaxba ma khaladba ganacsigale ma xalaalba ma xaaraamba cibaadadani ma ansaxday mise ma ansixin hawsha noocani ma saxba mise waa khalad ayuu danaynaya hadduu cilmigeeda hayo da waa nasanaya oo waxaa weeye isagoo mudma'ina oo qalbigiisu xasiloon yahay ayuu baycii shiro gelayaa salaadii tukanayaa weysaysanayaa axkaamtii kale loo baahnaayo waaqaca keed ku imanaysay ayuu la imanaya haddii kalena wuxuu ku jiraya qalabnuu ku jiraya weysadii makaa sa maanta weysadii waa iga yara baydhaye yaa weydiiya talow inay sax tahay inay khaladta maanta salaadii wax yar baan kusoo kordhiyey taba ma ansaxay mise ma ansixin mar walba dee shiikh heli maayo telefoonka garaa waryaan weydiiya badyawoga qaar markay sidhaahdeen dad wax weydiiya oo dadkaasi ay wax u fatwoodeen waxaa ka soo baxay dacfa aalibu wlmaluub wax la weydiiyey baaba suranaysa uu ka liitaa ka wax weydiiyey wax la weydiinayo wax laga dayayo baa siduu u jawaabaya kan liita kii wax weydiiyey waayo kan wax weydiinaya itaalbaaska wuxuu gartay sow qowl llahi tacaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wuxuu ogaaday inaana waxba garanayn dabeedna wuxuu is cidku dhaanta wax weydii laakiin ka u jawaabay de waxa wey isagoo aan cilmi lahayn buu isu malaynaya inuu cilmi leeyahy almuhim waxaan uga jeedaa mar danbuu shiikh kala weydiinaya markaasaa la odhanaya wixii lagu sheegay xalkama jira iyaad weydiisay oo lala yaabay miida waa kii samada u kaajay somaydan maa markii layidhi laa yastaqbilu shamsa wاlqamra walaa yastadbiruhuma walaa yastaqbilu اlqiblata walaa yastadbiruhuma ayaa dee shaw qibladii waxay kaga beegnaatay koonfur iyo waqooyi bari haddee galbeedna shamsa walqamar waa ti laga soo xiday samadu u war maxaa ku huliftay baa lay wuxuu i duul culima waashaan culimana waashaan marka dee xaalkiisu wuxuu noqonaya qof yaad weydiisaa iyo maxaad weydiisaa qalqaasaa geli qofka aalibulcilmiga diinta alle subxaana wa tacaala fahmaya calaa basiirada ku socnay fii cibaadati marka lagaba yimaado dacwada uu gudbinayo fii mustaqbali alabadi aakhiradiisa warkiisa u cajir uuna hawshaasi waa dambi abayina buu ku garaya hawshan waa ku bannaan hawshan tafsiil baa ku jira wuxuu ku soconaya calaa bayina buu ku soconaya taasina waa sharaf iyo makaano aad u weyn inuu qofku wadada uu hayo iyo halka uu u socdo maxaa ka saxan maxaa ka khaldan inuu garto waa shay aad iyo aad u weyn idan mawduucaasina aad iyo aad buu muhiim yahay waxaa iyaduna aad iyo aad muhiima oo la'aanteed aydaan faa'iidaysanayn cilmigana aydaan ku soo baxay jaanisyadana aydaan ka faa'iidaysanayn haddii waktiga aan la ilaalin waayo cilmigu waktigu u baahanya wakti ayuu u baahanya wakti baa la dhegaysanaya wakti waa la muraajacaynaya wakti mutuun baa la xifdinaya haddii waktigii uu lumayo dayacmayo waxaa waa biyo colaashi waxba kama jira ama musaaca darsiga la dhegaysanayo keliya aad ku khasabto inta dambana aydaan shaqaysku lahayn laa muraajaca walaa muaalaca kii lagu dhigayna muraajacayn maysid mid lamidana muaalacayn maysid de waxa wey waxba faa'idi maysid raggii hore waxay kusoo baxayeen waxay kusoo baxayeen kucelcelinta waxa la ysku dhaafay waa muraajacada idan muraajacadiina wakti u baahanta waktiga in la ilaaliyaana muxuu u baahan yahay ya wuxuu u baahan yahay muhadiraat lawqaat wa mudayicaat lawqaat dee in lala macaamilo waxyaabaha waktiga luminaya in aada iyo aada looga digtoonaado ma maqaaxiyaha iyo kufadhi kudirirka ma mobilka iyo social mediaha ma hawlo kale adigu aad sogtahay maxaa waktigaaga luminaya waa inaad ogtahay si aad u faa'idaysato waxyaabaha waa go-aan aad ka gaarto maanta dee facebook baa la wada leeyahay sooma ya ma waxa badan intale mise waxa badan intaan lahayn yabaa badan yabaa badan intaan lahayn mise intale waxaan maqlaya intaan lahayn laakiin de waa khiyaali sooma ya ala sabiili lmithaal ya wixii lamida ah. tusaalan ka wadna haddii lagu idhaahdo hadda maxaa kaaga xidhay ninbaaba dukaan ku leh sida dukaanka caadiga oo business iyo wax ku sameeyo oo wax ku nin baa wariyo oo dawixiisa soo dhigay ninbaa ujeedooyin kale kale laakiin ninka iska furtay ee sidaa leh ee kilibka kusoo baxala daawanaya ujeeddadu kaleya maxay tahay ee welibana dee uu sugayo wakti sugayo ummadi sugayso tacab la gelinayo loo soo kallahayo casharo loo dhigayo waktigii walibana mas soo jeeday ah qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadkaa ku xidhiiriya oo tawaasul iyo de bulshaawi in la noqdo qofku inuu xidhiir yeesho dee kii xidhiirka yeelanaya adiga ma adiga waxaa lagaa doonaya maanta aabbe iyo hooye iyo walaal iyo inta daruuriga ah inaad horta xidhiisaan lagaa doonay saaxiib iyo calaaqaadna inta galaaskaabaa kugu filan ama majlis kula fadhiyo intani ma yarta ilaahay dartaa isugu timaadeen inta saaxiib kugu filan laakiin markaad saaxada u degto dee calaaqaad ballaadhan oo hadday doonto heer caalamiya ka ladna jooga iyo ka maka jooga iyo ka madiino jooga ballaadi marka laakiin maanta waxbaa kula gudboon waxbaa kula yaala saacaddan aad joogto inaad ka faaiidayso ayaa lagaa doonaya markaana insha allahu tacaala aad i aad baan idinku adkaynayaa si insha allahu tacaala tacabkan iyo juhdigan la garaya uu midhodhalu noqdo sees baynu dhisaynaa hadda seeskii baa dhisaysaa marxalat atasiis baa ku jirtaa marxaladaasi waxay u baahan tahay tacab badan idaa futixa lak adaa iswadaya ninkii salafka ahaa wuxuu yidhi إذا عرف طالب العلم ما يصلح وما لا يصلح faqad aflax toba kitaab baan dhigtay labaatan kitaab baan dhigtay intaasoo fad baan dhigtay waxaasoo dhan waxay isugu soo biyashubanayaan inaad gaadho mustawe qofku uu kala soocayo maxaa ii dana maxaan danayahay darsigani faa'iidi wiilay fadhigani faa'iidi wiilay waan u baahana hawshan mustawaha haddaad gaadho guul baad gaadho waxay idhaahdaan qolada ganacsatada kole dee marba mustawaa la gaadhaay maamaahadooda waxaa ka mid a ah. meelaha qaar daba iska fududahay qaar baa waxay idhaahdaan xooluhu hadday hal malyan gaadhaan iyagaa iswadaya iyagaa iswadaya waa maxay loo bixi maayo waa la qaybqaybinayaa kani hadduu dhitiyo kanaa soo kabay an mashruuc baa la kala gelinaya iyagaa iskabay iyagaa iswaday laakiin haddaad labaatan kun shirka la timaado ama toban kun dabakaayana aad ku furto dee waa inaad wax la daba taagaataa soomaa marka hadda ogaada marxaladii ta'siiskii baa ku jirtaan waxaa la doonayaa inaad gaadhaan marxalo idinkuaa iswadaysa oo waxa weeye iyadoo aan cidiba wax kuu dhigin duruus aadan iman ama mutaalacadaada ha noqoto ama barnaamijta aad samaysanayso ama waxaad adigu gudbinayso iyo waxaad faa'iidaysanaysaba adigu aad qorshaynayso oo adigu aad hagayso insha allahu tacaala laakiin marxaladdan hadday naxwihii tahay hadday tahay usuulkii hadday tahay fiqigii caqiidadii musطalaxii xadiidkii iyo funuunta la ah la doonayo saas matiina inaad u yeelato insha allahu tacaala ayaa lagaaga baahan yahay taasi waxay kaaga baahantaha inay maskaxdaada soo jeedo cawaaridda iyo cawaa'iqda iyo cawaaidda la caadaysaan wanaagsanayn iyo waxyaabaha la midka waxyaabahaasoo dhan insha allahu tacaala iyadana lasoo soo koobo oo la joojiyo ayaa iyaduna insha allahu tacaala aad aad muhim muqadimada guud markaan ka baxo fankan maanta aynu bilaabaynaa insha allahu tacaala waa faniga loo yaqaano usuululfiqhi loo yaqaano waana cilmi aada iyo aad u muhima ah. waa cilmiga lagu fahmayo kitaabka iyo sunnada waa cilmiga qaabka loo shaqo gelinayo kitaabka iyo sunnadii waa maaddo khaam ah u baahan in la tawdiifiyo ilaa hawlgeliyo in lagaga shaqaysiiyo waxaa kaga shaqaysiinaya oo taxriikinaya oo waaqaca la falgelinaya waa alqawaacid alusuuliya qawaacidda usuuliga ah ee cilmiga usuululfiqiga loo yaqaano weeye waxa loo dejiyeyba waa in adiladii la daliishado iyo qaabkii loo daliishan lahaa walidaalika qof fatwoonaya ma jiro ama qof naasilo ama masalo cusub ka hadlaya ma jiro ilaa waa inuu cilmigan hayaa dhacdo cusub baa timi shaaficiyana kama hadan nafiyana kama hadan culimmadii horena kama hadan waxaad u baahan tahay inaad la falgasho usuul fiqi haddaadan cilmi ulahayn xataa haddaad shaaficiyada aada wax uga dhex baadhaysa shabbahaya waxa takhriijka loo yaqaano masale hore u dhacday inaad tan u ekaysiiso dee lafteedu waa qiyaas qiyaaskuna muxuu ka mid yahay usulfikigu ka mid marka maba dhici karto calaa asaas madhabi ha noqoto ama calaa asaas ijtihaad madax bannaan ha noqon qadaayaad cusub inaad aayad iyo xadiis u soo daliishato adaan usuulu fiqiga caam iyo khaas mulaq muqayad mujmal mubayan iyo mawduucaadka la midka lagaga hadlo wujuuh listinbaad adoo aan cilmi u lahayn iyo wujuuh listidlaal wax soo toogaya walidaalik ayaa cilmigani wuxuu la kowsaday markii aayaadka iyo axaadiista ay bilaabmeen maca bidaayai lwaxy ayaa waxaa la kowsaday cilmigan baa la koray waa de la yidhi imaam shaafici baa bilaabay awalu man allafahu fi lkutubi muxamed bnu shaafici mualibi waa la yidhi laakiin maxaa ka dambeeya waayruhu kana lahu saliiqa mil ladii lilcurbi min khaliiqa naxwuhuba de weligiiba waa soo jiro ulaswada duani kama bilaabno iyo ragga la midka ee intii af carabiga lagu hadlayaba naxwu waa jira laakiin raggaasi kutub iyo cilmi iyo qawaacid bay ka sameeyeen way ibraasiyeen gaar bay u saareen laakiin wax lala soo falgelaya bay idan markii aayaad la helay axaadiis la helay waxaa la socday cilmiga usuulu la socday aayaddu waa caali saxaabaduna saasay u fahmay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulm ulaaika lahum lamn markiiba cumuum bay ka fahmay aya ulm waxay yidhaahdeen ayuna lam yadlim nafsa nabigaa u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam waxay fahmeen biulmin inay tahay nakiratun fii siyaaqi nafy ida tufiid cumuum idan yadkulu fiihi kullu ulm waxay dhahdeen kullu ulmin macdi kama marna idan ammaanna ma jiro hanuunna ma jiro lafahooda ma nabigu waa u cadeeye calayhi salaau wasalaam cilmigu sidaasuu muhim u yahay fiqiga markaad dhiganaysaan insha allahu tacaala ama dee laydiin sharaxayo waxaa laga yaaba masaladii marna in aayad loo sheego de kitaabka la dhiganayo in mustawaha la yahay marna waxaa laga yaabaa tacliil in la sheego aayadna lagu sheegi maayo xadiina lagu sheegi maayo tacliil baa lagu sheegi likadaabaa laodhanaya tacliilkaasi wuxuu ka soo jeedaa usuul qiyaas iyo eh, masaaisha lamidka ah ayuu ku salaysay marka waxyaabo badan baa ku xidhan in la fahmo aad iyo aad buu muhim u yahay oo cilmi loo yeesho maaha macnaheedu markaad barato de inaad fatwoonayso ma aad mujtahid noqonayso taa waxyaabo badan bay u baahan tahay laakiin waa waxyaabaha aan looga maarmayn qofka aalibulcilmiga ah inuu insha allahu tacaala cilmiga uu fahmo cilmiga usuulu la yidhaahdo dabcan markii hore sidaa aynu sheegnay wuxuu ahaa cilmi laabaha lagu hayo saxaabadii baa isticmaalayay nabi maxamed calayhi salaau wasalaam baa dhaqan geliyey oo isticmaalayay oo axaadiista waxaynu ku haynaa dee qiyaasaad badan oo nebigu qiyaasanay oo uu qiyaas isticmaalaya nebigu calayhi salaau wasalaam walow qiyaaskiisa iyo qiyaaska dadka kale ay kala duwan yihiin oo wuxuu nebigu qiyaastaa uu nas iska yahay laakiin usluubkuu isticmaalay u ahaa qiyaas axaadiis badan baa sheegaysa waa haysaan almadmada iyo waxa weeye eh, alqubla qublaة الصaa'im iyo madmadaة الmutawadi nabigu waa isaga qiyaas qaata alayhi الsalaaةu wasalaam iyo qabaayaad badan oo lamida ah, oo nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam uu dadka ku fahansiinayo isaga qiyaas qaadana cumuumaad buu isticmaalay nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam oo uu sheegaya inay caam tahay su'ila can اlxumur kama fi صaxiixayn faqaala ma cindii ilaa hadihi اlaaya aljaamica alfaada faman yacmal miqaala darati khayran yara khayran wa sharan labaduba waa nakirataani fii siyaaq shari fatufiid alcumuum nabigaana sheegay aljaamica aayaddaa jaamica yani caamka ah waxba dhaafi mayso ama waa khayr ama waa shar ayaan idin hayaa nabigu alayh salaat wasalam taabiciintii waa taabicu taabiciin wa tabacu oo shuyuukh imaam shaafici ah markaasaa waxa weeye imaam shaafici laga dalbaday markuu luqadii ku takhasusay ee nusuustii aad u dhex galay jamaca bayna alfiqhi walxadiid walluga washicri walaadaan ee la arkay inuu nusuusta ka fahmayo fahan ka xeeldheer muxadiiinta ayaa alimaam cabdiraxmaan ibnu mahdi kitaabka caankii la arisaala lilimaam shaafici ayuu ka codsaday oo uu yidhi qawaaciddan aad isticmaalayso oo day la dhaceen oo welibana dee qancinayso luqadii uu ku xoojinayo ayaanu doonaynaa qawaacidda inaad noo soo hadayso si aanu u isticmaalno dabeedna wuxuu alifay kitaab waayo qoladii ciraaq joogtay abu xaniifa iyo ardaydiisu badan ma yahay xagga xadiiska waa lagaga xoog badna xagga fiqigay u badnaayeen dabeedna hal xadii hadday helaan walow kaana aciifan masaa'il badan bay ka dhalinayeen maka iyo madiinana waxaa dee asal u ahaa cilmulxadiid marka ninku waxaa laga yaabaa toban xadiid masalada inuu ka hayo laakiin haddii matniga laga baydo inuu yaro istaago u yidhaahdo xadiidka kuma hayo oo fiqi badan iyo faham badan inaanu xoogga saarin waana sunnat ullaahi fii khalqi qofku hadduu aad uga shaqaysiiyo fahamka fahamkiisa aad u kobcay hadduu aad uga shaqaysiiyo xifdigana inamaa liga xifdi kan ku daba labaatan matnidaan maraya oo fahamka aanu aad u isticmaalin waxaanu xifdisanayn oo ka baqay waar matniga kuma jirto odhanay kii laakiin sida kale wuxuu isticmaalay waxa laga yaabo fahamkaa inuu wax badan uu ku dhaafo laakiin labadaba in la kobciyo waa loo baahanya xifdina waa loo baahanya fahmna waa loo baahanya imaamu shaafici xijaaz buu ahaa kaana min ahli maka wuxuu soo aaday meesha la yidhaahdo ciraaq buu ciraaq markuu yimi waa nin dhisan waana muxadid saaxibu asaniida qoladii ciraaq joogtayba waxay yidhaahdeen waa nin xijaaziya baa yidhi reer maxaa yaqaane de waan ka xaraamaysaynaaba yidhahde waan loo soo xaraamata waayo nin xijaaz ka yimi oo muxadida waxaa la weydiinayey muxadisiintu markay u tagaan xadiidkii inama alacmaalu biniyaat imse ariiq u haysaa min fulan wa fulan wa min xadiidi fulan waxaa laga yaabaa labaatan sanad inuu sheegay halka xadiid laakiin fikrigiisa aaduma dhex gelay aahiriii buu ku dhaafi dabeedna fiqi bay ka weydiiyaan dabeedna way ku margataa way ka maadaysanayeen imaamu shaafici baa yimi xalqad buu sameeyey isaga macalin karaabisi rag badan baa rag badan baa dee usoo xaraabo tegey oo war nin xijaaziya baa yimi ina keena su-aala ayna ku dabakina waxay ka yimaadeen xalqatu asxaabi araay raggoodii bay ka yimaadeen shaafici waxay uga yimaadeen inay eegaan muxuu hayaa iyo wixii la ah. nimankii nina dib uma noqon imaamu shaafici baa halkii ku qarameeyey waxay noqdeen nimanka soo waraya madhabtiisa qadiimka ayay noqdeen waxay la yaabeen markuu sanadkiina u sheego xadiidkiina la gaadho iyagoo aan su-aalba weydiin buu dhex galaa istimbaadkii iyo qawaaciddii iyo usuulkii iyo luqadii iyo abyaaddii iyo macnihii dabadeedna nin waliba halkiisa ugu qa su-aala markay weydiiyaanna wuxuu usii furay bad kale ayuu furay markaasaa waxaa la yidhi waa naasiru sunna nimankii asxaabura'yiga maskaxda isticmaalayana wuxuu waa idinla haynaa xadiidkiina waanu idinla dheernahayo waanu haynaa waanu haynaa walow welibana dee xadiidka uu iska sii xejinayey raggii usii gaarka ahaa oo ardaygiisa imaamu axmed uu ku wuri idaa saxa alxadiiu faaclimuuna bihi xadiiku hadduu agtiinna ka ansaxo noo soo sheega markaasaanu anaguna kala hufayna oo fiqigiisa iyo wixiisa dhex gelayna laakiin maca dalika kaana muxadian muxadiiinta ayuu ka mid ahaa imaamu shaafici horta imaamkaasaynu ka soo jeednaa kaana jamaca bayna alculuum fiqigii iyo usuulkii iyo xadiidkii ayuu mataanaysiiyey kaana wala waadicin licilmi اlusuul isaga ayaa dejiyey ila alaan kutubta ugu badan usuulu fiqiga iyo maraajicda ugu waaweyn ee aan laga maarmayn iyo a'immada usuulka ee loo daba fadhiyo u waaweyni waa shaaficiye iyo cid ka faa'iidaysatay oo ku tatalmuday oo waxa wey cilmigan ka qaatay marka cilmigaas insha allahu tacaala inaguna inaynu dalwigeenna ka qaadana loo baahan yahay biidn illahi caza wajal abcan salaasil macruufa baa jirta oo dee loo qaato berigii hore dee waa waxay ahayd qaabo badan baa loo qaadan jiray oo waa la isdhex oo dee kutub kala duwan qoloba si ay u dhiganaysay waraqaadka iyo nadmigiisa laga bilaabayey imtaacu lcuquulka lagu xejinayey mudakerada shanqiiti alfiyooyinka wadooyinka kale la maraya waxaa ka mida ah in la dhigto waraqaadka ama nadmigiisa ama labadaba kabacdi lagu xejiye tasiil اwusuul ilaa fahmi cilmi اwusuul oo anawiyat jaamica islaamiya macalimiintii jaamica islaamiya xilligaa joogtay ay dejiyeen xilligaynu sheegaynaa waa dhowr iyo toddobaatanki oo markuu aabba jaamacadda dhiganay xilligaas waxa weeye la dejiyey aad baa loo dhigan jiray kabacdina kutubta la midkaa barigii dambe waxaa bilaabmay in lasoo yaro noqdo oo xaggii shaaficiyada xoogga la saaro oo lumca shiraazi iyo jamcu ljawaamica iyo kuwa la midkaa xoogga la saaro Eh, inaguna insha allahu tacaala hadda silsiladii waa la gooyey sida ay u taalla insha allahu tacaala ayaynu u socodsiinanaa biidn illaahi caza wajal eh, kitaab walba iyo marxaladiisa ayaa la qaadan doonaa insha allahu tacaala hadda waxaana hor yaalla kitaabkii waraqaadka ahaa ee uu lahaa imaam alxaramayn abulmacaali cabdullahi bn yuusuf aljuwayni raxmat ullaahi calayh oo dee arkaanta ka mida a'immada islaamka iyo shaaficiyadaba khaasatan cilmigan hadda aynu la joogno cilmiga usuulu fiqiga ah kutub badanna kale kitaabkanna ugu talagalay madkhal iyo mafaatiix qofka aalibulcilmiga ee mubtadiah ah uu waxa weeye uu ka gelayo cilmiga usuulu fiqiga insha allahu tacaala kitaabkaasaynu bilaabanaynaa waa risaalo yar oo aada u kooban biidn illaahi caza wajal inaguna waynu tacliiqinaynaa biidn illaahi caza wajal sida hadba ugu munaasibsan ayaynu u tacliiqin doonaa insha allahu tacaala bixasbi maa yaqtadiihi lmaqaam ayaynu u dul istaagaynaa biidn illaahi caza wajal